dab lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin ka daran hay wanaagsan dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s waa habeen axad ah isniin ay soo gelayso taarikhdan waxay ku aadan tahay toddobylabaatanka bisha sideedaad labaatan saddex qodobada barnaamijka xog aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona eh, sida eh, hagaagsan ee la rabo wax waliba inay maaragtay u dhacaan inaanan wadadii maaragtay ku habboonayd eh, inta badan aan moodid inay maaragtay ay jiraan dad si kale uga faa'iidaysanayo ajendayaal kala wata rofeor maxamed cumar dalxa oo sheegay in dana siyaasadeed iyo dad gaar ay ka faa'iidaysanayaan bannaanbaxyada lagu diidan yahay sidoo kale lagu dalbanayo in xoriyadiisuu dib ugu helo jenaraal sheego qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidamada atmis oo madaafiix ku garaacay degmada awdigle dad badan oo shacaba ayaa halkaasi ku dhaawacmay admis ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxay sheegeen maamulka magaaladaasi degmadaasi awdigle in duqeymaha ay si joogta ah ugu wadeen qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo bogaadi howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka soconaya gobolada dalka waxauna sheegay in dhalinyarada ay muujin doonaan doorkooda ku aadan dagaalkaasi qodobadaasi qodobo kale xubintii kalamaan iyo sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan suugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijkeena ayaad ku dhegaysan doontaan waa mar kale iyo xog waraysi qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diiday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran maanta magaalada muqdisho waxaa lagu waday inuu dhaco banaanbax lagu diidan yahay soo kalena cadaalad loogu raadinayo xariga janaal sheegow dhowaan ciidamada ammaanka ay kasoo qabteen degmada dharkiinley kadib markii uu dagaal la galay ciidanka xasilinta muqdisho shacab ayaa muddooyinku dambeeyay banaanbaxyo sameyn iyadoona markii dambe amar laga soo saaray in magaalada muqdisho aan banaanbaxyo lagu dhigi karin ilaa amar laga soo qaato dowlada federaalk iyo soomaaliya gaar maamulka gobolka banaadir haddaba rofeor maxamed cumar dalxaab oo ka tirsanaa xildhibaanadii hore ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in banaanbaxyada qaarkood ay dhigayaan dad dana gaara leh loona baahan yahay in banaanbaxa uu noqdo mid la isloogiya islamar ahaantaana aan lagu burburineynin hantida shacabka mudaaharaadkan maanta ee ay baajisay dowladdu iyo horay wixii markaa ee u socday laga soo bilaabo dhacdada ee maaragtay sideed iyo tobankii ee bisha tan agost islamarkaana la xiriirtay genaraal sheego xarigiisii iyo duulaankii maaragtay ee lagu qaaday intaba mar waliba waxaan arkayaa horeyna aanu sheegay midda hore ee dhacdadaasi yani aan dariiqii ee ku habboonaa runtii aan loo marin ee laga fiicnaa wadooyin kale ee runtii waxaasoo dhan lagu baajin karay inay fiicnaan lahayd sida dad badan oo waxgarad iyo soomaali oo ayaga wanaaga ka taliyaba ay u sheegeen waana runtii wax badan baa wixii ka dambeeyeyna mudaaharaadyada ayadana ee aan arkayo ayaa waxay igu muuqdaan sida dadka ee doonaya inay shucuurkooda ay u muujiyaan ama mudaharaad inay ayaga ay dhigaan ee ayaga maantay go-aansadeen haddana yacni inay jiraan isbarbaryaaca farabadan iyo ka faa'iidaysi oo la doonayo intaba yacni marna in aan maaragtay sida hagaagsan ee la rabo wax weliba inay maaragtay u dhacaan inaanan wadadii maaragtay ku habboonayd inta badan aan moodid inay maaragtay ay jiraan dad si kale uga faa'iidaysanayo oo kala wata maxaa ka wadaa dad si kale uga faaidaysanaya profesor waxaan ka wataa horta markii u horeyso midda aan ku sheegay aan ku idhi ay dad badan oo soomaaliyad oo waxgarad ahna ee arrintaasi ay ka yidhaahdeen waa laga baaqsan karay yacni in generaal shegow dagaal maanta laiskaga hor yimaado oo dad ay ku barakacaan soomaali waxba aan galabsanin ay qaar ku dhintaan ama ay ku dhaawacwaan ama ay ku dhaawacmaan yani sibo kale oo sharciga ah oo loo mari karay oo nadaamsan ayaa jiri kartay oo inta loo yeedho oo maxkamadii maaragta u yeerto ama waaran loo jaro waxaasoo dhan waxay baajin kari lahaayeen markhaatigalna u noqon lahayd nidaamka dawligana ee dastuuriga ahna ee isagana ee waafaqi lahaa laakiin tadna aysan noqon wixii dhacayna siday u dhacenba hadda maxay u dhacday ma taagna mar haddii dawladdu ay gacanta ku hayso oo sharciga iyo wixii markaa cadaaladda waxa aan ka sugayno ay tahay in ayada lagu kalsoonaado balse laakiin mudaharaadku waxyaabaha igaga muuqdo ayaa waxay tahay dad fara badan oo waxaa jiro dhinaca wanaagga markay ayaga ay wax u cabirayaan oo sida sharciga qaba ee waafaqsan ee xataa u caddeeyey gudoomiyaha gobolka banaadir ee duqa magaaladana ah mudane sheekh yuusuf madaale in banaanbaxu sharci ahaan dowladda ma aragtay dastuuriyan iyadu ay waajib tahay inay tixgeliso oo muwaadiniinta soomaaliyeed dareenkooda ay ku muujin karaan si xor ah sida qodobka labaatanaad lagu qaba ee dastuurka laakiin aanan meesha soo geli karin ayagana inay mudaaharaadayaashu ayagana shuruudaha laga rabo inay ayaga dhibaataynin hantida ama ummadda ama dad kale wax u geysanin isla markaasna tii iyaga loogaga baahnaane ficil ahaan ka sukun xataa yacni hadalka qowlka ee ayaga ay dareenkooda ku muujinayaan inuu ahaado mid asluubaysan ee aanan dhaafsiisanayn waxa ayaga ay cabashadooda ee maarta ay ku muujinayaan maadaama ay yihiin muwaadiniin soomaaliyeed waxa ay u cabanayaan ama ay u sheeganayaanna ay dowladoodii tahay marka laakiin dowlad iyo dadkii mudaharaadka maartay ee ayaga doonayay inay ku cabiraan shucuurkoodii ayaa waxaad moodaa dhexdooda inay ku jiraan dad oo ayaga kaga faa'idaysanayo ama arrimo siyaasadeed ha noqoto ama arrimo bulshadeed ha noqoto ama arrimo amniyeed oo ujeedo badan ah oo intaba ay aad moodid inay doonayaan inay ka dhex kalluumaystaan ay kaga faa'iidaystaan arrimo kale ayaaga u gaar ah oo ay doonayaan inay ka hagaan dahagada marka taana waxaa cad oo aniga aan leeyahay waxaan arkay dad badan oo si qaabdaran u hadlaya oo ayaga beegsanaya beelo kale ee soomaaliyeed oo ixtiraam iyo qadarin iyo sharaf ay kala dhexayso beelaha maanta ee aniga aan laftirkayga codkooda ku hadli karo oo aan iyaga ee maanta kuwa cabashada qabo aan ka mid nahay haddaan siyaasiyiin nahay haddaan aqoon nahay haddaanu waxgarad iyo culamaawidiin iyo kolley xataa haddaan nahay dhaqankii maaragtay ee isaga dadkii maanta ee jenaraal sheegow ee isaga codkiisa waxa isaga ee markaasi ay u arkayaan khaladaad ama siyaabo kale ee ayaga u cabiri lahaa ama dawladda kala wada maaragtay ee dhaxaysay inay wadaxaajood iyo waxa dhacay iyo sida cajaarad looga heli lahaa ka hawlgeli lahaa balse dadka anaga ee kacaysamaya faraha bulshada aflagaadaynaya ah beelo soomaaliyeed oo reer hebel baa kaas idin geelo hayo iyo reer hebel baa kaas maanta idinku hayo iyo dadka ee noocaas ee ayaga meelaha maanta ee hadallada noocaas oo kale ama ha noqdaano kuwa ee dad ayaga isu ekaysiinaya ee bulshadan ee nabadda ayada caanka ku ahayd ee ayaga waxa ay doonayaan gardhakta inay tahay sida kale ee ay udinayaan taasa ayaan diidanahay inayn ka waantoobaana waa isjeedinayaa ayaga wax allaala wixii maanta ee hadda ee taalla ee arintaasi khusaysane in sharciga iyo hay-adaha dastuuriga in laga wadigo ay tahay brofesor dadkaas aad sheegayso ma waxay ka mid yihiin dadka diidan xariga ee sheegow mise ee dad kaloo banaanka ka labadaba horta sideedaba baadida nin baa kula daydeeya daalna kaa badiya oo aan doonayn inaad heshataa in aabikaaga waadki lalahaa kaga digaayo inay la tacaatufayaan ee dhinac khaldan ee dhahaya sidan yeela ama sidaasi sameeya ama waxaasi waxa idin maaragtay idin maaragtay xaqirayo oo ama waxa saa idin yeelayo waa reer hebel reer hebel iska dhiciya waxaasi waxa waaye dad ayaga ka banaan dadka hadda ee ayaga ayaga mudaaharaadkooda ku salaysan yahay keliya inay muujiyaan shucuurtooda ay cabiraan waxa ay ka qabaanna dawladda ay u gudbiyaan iyo inta kale ee cadaaladda jecelne waa kuwaas qayb bay ka yihiin ayagoo marka saddexda qaybood hadda ee marka haddii aan xataa u kala qaado qaybtaa shucuurkoodii ayaga rabaan inay ku muujiyaan keliya injananka xaqdarro iyo iyo iyo iyo dulmi ay u arkayaan xarigiisa iyo baadilkii lagu sameeyey iyo inkiraaddii xataa lagu sameeyey darajada u haysto kuwaasi ayaga waa kuwa ayaga dhinaca san ee ku socda dariiqa saxda ah ee mudaharaadka la rabana maaragtay inay u ahaado noociisa ee sharciga ahne waa kuwaasi oo ay ku ammaanan yihiin kuwana waa kuwa sii carqaladaynayo oo tallaabadaas kuwa ayaga ee sida ee macaay ee dhaafta daran dhigayo oo ayaga ka baxsan labadaba oo ayaga markaasi adeegsanayo lahjado oo aad u qaabdaran oo isku dir ah oo dhibaato abuurid kale oo ayaga dhinac kale ay doonayaan inay geediga u raraan rag aan ku ammaanayn oo dad soomaaliyeed oo xilkas ah oo mas-uuliyiin sare iyo aqoon iyo culimo iyo waxgarad haween intaba iskugu jira oo ayagana xaqiiqatan oo aan aada uga mahad celinayno oo ugu horreeyay madaxweyne sheekh shariif oo sida uu maanta ugu dhigay hadalkiisu uu ahaa mas-uul qaran iyo waayeelnimo iyo talo oday hadalkiisii macaanaana ee dad badan ay ku degeen iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa magaalada quddiisa iyo in kaleoo aqoonyahana soomaaliyeed ee si xaq ah oo ama sharci waafaqsan aanan dhaafsiisanayn waxa ayaga ay doonayaan inay ka yidhahdaan arrintaa laakiin dadka dadka kucaynayo reer hebel baa maartay ayaa waxaani ka dambeeyo reer hebel baa idin xaqirayo reer hebel baa idin daba taagan annaga dadkani ilaa iyo lixdankii bay soo xaqirnaayeen dulmi iyo cadaalad daran ay wada tirsanaayeen weligoodana waxa waaye waxay ahaayeen dad dowladnimada jecel oo ay walaaltinimada iyo dadla dhaqanka iyo sida ayaga ay mar weliba hankooda ugu yahay inay soomaali maanta ayaga ay noqdaan dhinacaasa maanta maaragtay dad ayaga maanta eh, eh, eh, aadba maaragtay ayaga igu noqota caada iyo hid iyo dhaqan waxa ay wax ka rabaanna waa soomaali waxa ay wax ka rabaan waa dawladooda qabiil gaara ah oo ayaga ay wax ka doonanayaanna ma jirto qabiil gaara ah oo ayaga eed gooniya ah oo ayaga ay u hayaanna ma jirto laakiinne tallaafada iyo ajandaha gaarka ah iyo ka dhex kalluumaysiga iyo ujeedda badanka ee ayaga ay wataan dadka arrimahaasi sida qaabka daran ee doonayo inay biyaha ay u calwiyaan waxaan leenahay walaalayaal raalli ahaada haddaydan wanaagga dadka kala qayb qaadanaynin annaga xumaanta ka daaya dadkeennana waxaan u sheegayaa inay dareenkooda ku cabiraan si ay waafaqsan sharciga iyo nidaamka iyo xukuumka waaya rofesor banaanbixii ugu dambeeyey magaalada ee eh, ay dhigayeen dadkii diidana xarigga sheego magaalada ayay burburiyeen goobo ganacsiga weerar ku qaadeen arrimahaasi sidee looga baaqsan karaa oo banaanbaxan si nabadeed u noqon karaa ayaan ayaan low horta ha gaarsiinin exaggeration waxa la yidhaahdo mubaalada magaalada ma aysan burburin laamiyo oo caana ah oo la yaqaano ayay maaragtay mudaaharaadayeen miisas iyo waan u jeednay oo ayaga ee maaragtay iyo kuraas idinkaa miidiyaha soo bandhigi lahaa gurigay ayaga ay dumiyeen iyo maaragtay iyo baabuurtay burburiyeen laakiin wax dhaafsiisan kuraastii ee dadkiisha ah ee maqaayadaha magaalada kama mid maaha magaalada kama tirsan miya rofesor goobahaas magaalada kuraas ma arday laguma qiimayn karo magaalada ay burburiyeen iyo kuraas bay burburiyeen waa kala labo ayaan le adiga laftirkaaga xadka haka gudbin waxaan dadkaasi eh, ayaga waxa ay samaynayeen khaladaadkoodana qarin mayno waana arintaasina ee eh, runtii waa ka xunnahay in hala yaraatee in aan marmarsiyo loogaga dhiganin waa waxyaabaha aan tuhmayno xataa loo adeegsan karo dad iska dhigaayo inay sheegow ay la tacaadufayaan falalka ay samaynayaanna ay tahay mid ay ku fashilinayaan mudaaharaadkaasi la doonayo si silmi ah inuu u dhaco oo dadka ay doonayaan inay dareenkooda ay ku cabiraan marka waa midda aan kuleeyahay baadida nin baa kula dayday daalna kaa badiya oo doonayn inaad hesha daayina abi taag suxuuha brofesor maxamed cumar dalxa oo ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee baarlamaanka soomaaliya ku sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran garyagarisirtiyey gelingelin ka daran barnaamijka xog waraysi aad degeysanaysaan idaacadda kulmiye ayuu idinkaga imaanayaa ciidamada admis ayaa madaafiic ku garaacay degmada owdhigle ee gobolka shabeellaha hoose kaasi uu dhaliyay khasaare kala duwan dad shacab ah ayay madaafiicdaasi intooda badan ay ku dulhoobteen gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada owdhigle ayaa idaacadda kulmiye uga waramay dhacdadii ka dhacday halkaasi wariyaheena farxaan ayuuna u waramay aad umahadsan tahay magacayga waa maxamuud sayid axmed saakow gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada awodheegl ayaan ahay niyow xalay sagaalka saac habeenii markay aheed qolada atmas ee degan number lixdan ayaa soo tuurtay laba gantaal oo aad u waaweyn mid wuxuu ku dhacay masjid ku yaalo xaafada malabada waxay kusoo dhaceen xaafada malableh midkii ko wuxuu ku dhacay masjid oo ku dhacay oo wabiga saaran Eh, midkii kale wuxuu ku soo dhacay guri ay dad shacab degan yihiin ay qoysas soomaaliyeed ay ku nool yihiin eh, aaba iyo wiilkiis ayaa dhaawac halas ku gaaray aabaha lugna waa jabtay gacanna dhaawac halasa kasoo gaaray wiilkina sidoo kale isagan dhaawac xooglaa soo gaaray masalan xalay eh, sagaalka saac ee ciidanka dawladda gorgor iyo afar iyo tobanka halkaas kusugan iyo saraakiishii ayaa gurmud fidisay anagoo maamulkii ah baabuur aan raadinay xalay sagaal saac ayaan soo qaadna isbitaalada muqdisho isbitaal kamiddaha lasoo gaarsiiyey dhacadaas waa soo laalaabatay meeshan xaafada magaalada nabadeglina dee ciidana degan amaanka sugo waxyaabahaana de waxyaaba wax lagu fiiriya haday haastaan inay fiiriyaan meesha cadaw ojoon ay ku tuuraan waa la gartay dhowr mar ay soo laabatay magaalada dhaafeheeda iyo beeraha iyo magaalada meel u dhow iyo magaalada hal kilomitr meel u jirto ama kasoo soka wele meel u jirto dhowr mar ay kusoo kufteen qoladii waa la xiriirna waa la hadalnay hor waxaad rabti annagana soo weydiiyo oo waxaa ku dhaana meesha cadow uu jirana ku tuura magaaladan xoolaaley iyo beeraaleyya degan ciidan soomaaliyeeda jooga waa u sheegan dhowr maraa kala hadalnay marka niyo xala u dambaysa sagaalka saac habeenimo dhibkaas ay geysteen oo haddii aad kala hadasheen amison in duqaynta ay ka daysa awdhiigla maxaa soo celceliye de macnaha waxaan umaleehaa ayagan eh, laba laba siyaabood ay noqon kartaa inay talagal u tahay soomaali eh, soomaali inay ka tahay dee cadowa iyo iyo askarta dawladda iyo shacabkuba soomaalinima inay ugu soo tuuraan oo cadowtinima ay tahay iyo ayaga inay tababarneen dee tababar ay qaban oo baalkan uu kasoo gaabto beriiray ka dhacday beriir hal kilomitray ka tuureen waa soo gaabtay dheheen wax soo gaaban karin maahan beriir sidoo kale ka dhacday labo bilood ka hor dhibaatadaasa marka waxaan umaleehaa ciidanka ayaga tababar dheeraad haysanin ama cadowtinima ay ka tahay wax kaloo hadda ku qiyaaseenna ma lahan mar hadii dhacdada ay soo laabatay madaxda in ka sarraysa gobolka iyo maamulka ma kala hadasheen arrintan waa gaarsiinay dhowr madaa gaarsiinay madaxda gobolka waa u sheegnay madaxda gobolkan waa kala hadashay dadaal badanaa la muujiyey saraakiisha ee xalal la degan iyo kuwa meesha jooga madaxda gobolka waa gaarsiiyeen si toos ay ula hadleen waxaa lagu go-aan mar dambe ay soo laaban dhacdadii ugu dambeysoo beriiri maamulka gobolka waa kala hadlay waa kala fadhiistay waa la xisaabtamay waxay ku go-aameen mar damben ay soo laabanin ay ka taxdiir doonaan hub kastay tuuraanne wax inay xaqiiq ku tuuri doonaan ay sheegeen laakiin tan maxaa la dhacday hadda eh, ciidanka dawladda falas ku jiro waayo xarada iyo meesha hadda xara labada gandaal ay ku dhufteen eh, boqol tilaab waay boqol tilaaba u dhexayso xarada iyo meesha labada gandaal ay ku dhacday boqol tilaab waxaa laga yaabaa midda hadda ay soo tuuri lahaayeen inuu ciidanku kusoo dhici laga yaabaa xarada dhexdeeda marka taas dhibaato xoog leh waayo madaxda koonfur galbeed iyo madaxda dawladda federaalka iyo saraakiisha iyo taliyaha qeybahaasoo dhan waxaan ka codseynaa inay amasoonta hubkaasoo dhan in laga joojiyo maadaama dadka ay ku dhibaatay ahaayeen cadowga soomaaliyeed ciidanka dawlada ku filan marka waxaan leenahay dhibaata xoog leh lagu qabaa runtii waayo eh, madaasi amasoom ay soo tuurtamaa la iska ilaaliyaa mise cadowiya iska waardaynaa eh, shacabkana dhibaata xoog leh ay ku qabaan iyo marka arrimahaas waxaan rabnaa in meel dheer la gaarsiiyo ma fahan gudoomiye ku-xeenka arrimaha bulshada awdhigle ayuu kaasi ahaa gafgaf lagu sixiyo dhashiyo talawada guracan lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisidi gelingelin ka dar waxaad waraysaad degeysanaysaan kulmiye magaalada muqdisho idinkaga imaanaya qaybo ka mid a ah gobolada dalka soomaaliya waxaa ka socda dagaal ka dhan al-shabaab kuwaasoo ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka iska kaashanayeen muqdishona waxaa ka socda abaabul lagu garab istaagayo dagaaladaasi wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya wasiir maxamed barre ayaa sheegay in dhalinyarada doorkooda uu yahay mid muuqda sidoo kalena ay hadda uu noqon doono mid ay awood xoog le ay la yimaadeen siday u garab istaagi lahaayeen ciidanka qalabka sida waxay muujiyeen in shacabka ay bannaanka u taagan yihiin nimankan cadowga khawaarijta ah sida laysaga dhicin lahaa garbistaagna ay u muujiyeen ciidamada ee eh, guusha qaranka ay noo soo hoyo runtii galabta in ay yidhaahdaan reer boondheere hambalyo guusha ciidanka qaranka wax sahlan ma ahan shabaab haddaad ogeedeen shacabkoo ka dhudhuumanaya ama shacabkoo ka cabsan jiray maanta reer boondheer waxay leeyihiin shabaab wax la dhaho ma jiro shabaab waxaa ka weyn cududa iyo awoodda shacabka reer boondheer waa mahadsantiin sunnada galabta ay meeshaan ka fareen reer boondheere waxaan rajaynaynaa degmooyinka kalen inay qaadan doonaan ay ku dayan doonaan waxa la yidhahda shabaab inay jirin gabalkoodu dhacay wakhtigooduna sii dhammaaday reer boondheerna ay biyo raaciyeen mar kale waxaan rabaa inaan hambalyo diiran halkan hawada oga mariyo guud ahaan xooga ciidanka qaranka soomaaliyeed gaar ahaan guutooyinka cali bin abi daalib iyo qaalib bin waliid kuwaasoo dibu xoreynta ka wada deegaanada iyo gulufta yar ay ku hayaan qooxaha khawaarijta ee horarka ah shacabka u diiday hoydka iyo hayaadkaba waxaan leenaha waa mahadsantihiin ciidamada qaranka guusha aad ka soo hoydeen ee ugu dambaysay degmada qadiimiga ahayd shan iyo tobanka sanno ay ku naaloonaayeen inaad tidhaahdaan shabaab beentiin waaye shacabka ma sii dul saarnaan kartaan waa mahadsayin ciidamada qaranka reer boondheerana inay xafladdan ku weynayaan ay nagu yidhaahdaan waxaan u dabaaldegaynaa garab istaagaynaa eh, guusha ay soo hoyeen ciidanka qaranka ayaguna inayna xasuusiyaan waa ku mahadsan yihiin shacabweynaha reer boondheere guddoonkooda iyo guud ahaan gobolka maamulka gobolka banaadir waxaan leenahay sunno fiican ad jiyeyseen annagu haddaan nahay xukuumadda dan qaranne sidaad og tihiin tiirka koowaad ee xukuumadda waa dib u xoraynta iyo sugidda amniga dalka tiirkaasaa naga go'an kaasaan hadduu ilaa yaraada ku shaqayn doonaa ilaa aan ka hubinno shabaabka ugu dambeeyo soomaaliya in laga ciribtiro kan ugu dambeeyo la dilo hadday soo dhiibaanne la yidhaahdo nolol iyo hooy ka fiican wixii ay ku qaldeen dhallinyarada inaan siino annagu haddaan nahay wasaaraddii dhallinyarada waxaan aad markale aan rabnaa inaan baaq halkaan oga dirno dhallinyarada la qalday kooxdaas khawaarijta ah magaca dhalinyarada magaca diinta magaca soomaalida magaca islaamka suurad xumaynaayo inaan dhahno waa beentood waxay haayaan diin maahan diintu saxda waxay idinka jirtaa dawladnimada iyo nabadda iyo dhaqanka suuban ayay diinta saxda jirtaa shabaabka kuwa la jooga waxaan leenahay ka soo baxa dowladdiina dadkiina isku soo dhiiba kuwa ku harana ee diidana waxaan leenahay waxaa idinku filan guul maxay too ciidankan xoogga qaranka insha allah idinsoo cagmarin doona sida ugu dhaqsiyaha badan hadduu ilaaha yidhaahdo waxaa inoo ballan ah shabaab oo dalkan laga xureeyey waxaa inoo ballan ah shabaab oo dalkan iyo khawaarij laga waayo amni ah inta yaroo dhimane ee magaalada ku soo farxatana waxaa ku filanba dadka shacabka reer gobolka banaadir ee ugu horeeyaan ee reer boondheere galabta yidhaahday shabaab gobolka banaadir ma ku soo dhuuman karo ugu dambeyn waxaan rabaa inaan hadalkayga ku soo gebagabeeyey hambalyada kadib kooxaha yaree danaha siyaasadda ka fiirinaayo ama ragga siyaasiyiinta isu sheegaayo ee ka raadinaayo mataqaanaa waxa yaro oo ama furimaha ka dhaca ma ciidamadu markay dagaal sidiisa marka lagu jiraba sidiisaa wuxuu yahay dagaalka guul ama geeri shabaabkii shan sano ka hor magaaladan maxay toole canshuuraha ka qaadanaya shabaabka shan sano ka hor degmooyinkan sidai ka samaynaya furima u ahayd sida la sheegay kilometer for iyo liido ay furin u ahayd maanta shan boqol iyo lix boqoloo kilomitr in lagula dagaalo taasaaba wax weyn ah maanta shabaabka ciidamadu waxa ay ku soo qaadayaan iyo dullaanadu waxay ku soo qaadi jireen shacabka gobolka banaadir marka waxaan rabnaa ciidamadeen inaan niraan mar kale aadaad u mahadsantihiin nabadda iyo amniga ay ku jirto caasimadan idinkaa horseed u ah halkaas kasii wada annaguna ducay bogaadin iyo garab istaag ayaan idinla garab taagannahay ugu dambeyn reer boondheer ow libaax sunnada aad jeeseen waxaan rajaynaynaa toban iyo toddobada degmo iyo saddexda deegaanba inaad ku hogaamin doontaan ay ayaguna raaci doonaan waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu guulaysta reer boondheer wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed barre ayuu kaasi ahaa gafgaf lagu sixiyo godogodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirday gelingelin ka dar agaag dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeena kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa hurdada kuugu baxayso warkalamaana waxaa la yidhi eh. qayla badanayaalow dadkii waysqulqulatayne eh. qarnigaani kuma sii jiro qaraxyadou dheer qarni weliba sabankii eh. qoraxiba dharaarte kii waliba garashadii walee lama dhihin war cabdullah waxaa kaloo la yidhi nin qab qabweyniyo nimaanuba qabin isqaniine ha isqadaariyeene anina weliba dheegi jiray qaata qaata qalabka dhulkiina u qaata waa qodaale dhammaan ka wada qeybgala war waxaa kaloo la yidhi ninkii qayrki looxii tiraayo war waxaa kaloo la yidhi qadar dhacay caanaan ma leh qaladna waa la sixi jiray wurbawana waxaan dhihi lahaa qaynunka iyo xeerka quranee dalka u yaala kii naga qaldi qumin waay waa qabasho allaqabaygu waa qabasho qarandumisku waa qabasho soomaaliyay qabasho war waxaa kaloo la yidhi qaabiil bahaabiil markuu qonsaduu dilay qonsaduu dilay waarkan gacalow anna qayrkay kaa rabay kama quusanaaye waar maxaad u ohan war dhammaantiin waxaad ka tagteen qortaada dheere lagu qoray cabbaaryaha markaad xaggayga usoo qalloocisaabay maliqdaa iqabataa war cabdikuusow xeer iyo sharci fanaaniinta u degan ma jira miya war xaaladu maanta waxay maraysaa haddaad hadli karto waad heesi kartaa waar dalal adu hurudaayo waxba dunida kama ogid war kalemaanay war ma haysiine shirkii madasha wadatashigu waa socdaa war shirkii u dambeeyey shabaabuu alagaarkiisa ku yeesheen waa burburayoo lagu kala kacayaa la yidhi oo hadda shabaab weli waa shirayaan miya warba wasaakow qolo shabaab ahoo guri ku jirta ayaa roob ongodkiis maqashay baa la yidhi daceerin cul calooshu laayahay orodkii ka baxay waa la yaabaa layidhi war bashirdheerow hadda ka hormadeeya oo xilli jiidaa la joogoo beertiisa falanaya ayaa rasaas iyo madaafiic daryankeeda maqlay markaasuu yidhi madalaa kooyaclow madageena kaweel bambu madaxa u dhigtay waryaa shabaabka onkadka maqle adinkaaba ka daran warkaa iga qasinine shirkii madaxdu waa socdaa inta badanna qodobaday ka wada hadleen waa ku heshiiyeenaa layidhi waar muusabix iyo cabdiraxmaan cira iyo saleebaan nuur shirkoodiiyaka maxaa ka soo baxay war orodoo aan ugu buuqina warba wadani shirki jira doorashadii qof iyo codkahayd buu diyaarinhayaa war shirku markuu soo dhammaado madaxweynuhu ceeldheer iyo ceelburtau ku hormarayaa waar tee lagu hormarayaa maahee muuse gooja caddee lagu noqonayo ballan buu ku qaaday warwaaqlow reer alaasxaanood waxay dhaheen xuduudda saligaan ku soo xidhanay waar xuduudda somalilan waa garowa agtiisa waa ma ingiriiskaa ku siiyey war kalamaaney nin caaqil aha waxaa la weyddiiyey muusigada nuucee xaaraan ah markaasuu ku jawaabay muusigada xaaraanta ah waa saddex nuuc intaan ogahay waa kow shanqarta ka yeeraysa mindiyaha ay hilibka ku goosanayaan eh. dadka lacagta leh eh. ee ku dhacaysa dhegaha kuwa fuqarada ah labo shanqarta ka yeeraysa rasaasta lagu ridayo eh. kuwa laga gardaran yahay ee ku dhacaysa dhegaha kuwa la dulmiyey saddex shanqarta ay samaynayso marka la tirinayo lacag musuq lagu sameeyey oo ay maqlayaan kuwii laga musuqay war warkaramaanay war mahaytan amisoongay admis wayidheraw magorada shabeellihii hoos ahan roogaan waliba taawiyayno haalyo aadin hayna sababtoo ah, maalin welba dadshaab ee ebarka dhikaayan warmadow amisooma sidii buulmaree loogu galay argagaxa ku dhacyo wixii nuuxsaduba gantaal ay ku dhufanayaan war hadda halidon guuyanga sagaalsaa u dheegna duqayenga leleeye dad masaakiin ayna ka dhaawaen guddoomiye ku-hagaanka degmada aa u wali erey nimankuun hata ka hor la hadalni magaaladun isan duqeysan ciidanka dawlada rooga erni dad shacab aho masaakiin aho beerale eena ka nooliyin marka maatadanka meermeeraystaan ragisiin hay meelo dheera jira gantaalka meelo dheeran hawilawa eri xaggaa lagu riday xaggaa eh. lagu shiray waxbaa la dilaa badanaamadaafiic la ridaa badanaa xaggaa la qarxiyey xaggaa eh. laga qaxay waxbaa la qasaa badanaa qawaariij laqabaa badanaa xaggaa laga galay xaggaa laga qabtay shabaab carara badanaahawaariij ordayaa badanaa gaadiid la qabsaday godshacadda la galay buuraalo koraa badanaamusabiixina dhaar badana dagaala sokeeye intaad naga daysa warkiisa maanta khawaariij baa laysayaae eh. gesiga dhulkiisa eh. gusha horseeda gerida dishay gedka habo war bashiiro waxaad ka tagtay gobanimada waa loo go'a godka akhiriyo ilbaa loo galaa gowracatada weli garaniney gedka hago waar godadka nimanka gafuurka duubtaa gala maxaa waran weydeen gobanimadu waa geed ku baxa dhiiga geesigaey warinta wuxuu yidhi how geed hoosle laamadiisagaar geeskow marab awowla guur geed hoosle laamadiisagaar geeskow marab awowla guur warkalamaanay war ma haysiina waxaa kaloo la yidhi jubbada hoose jannaay cabdalla agteeda nimankiioo is urursaday cirka looga soo dhacay hadda damta iyo digta ka yarta waa la yaabaa layidhi war wasiirka gaashaaniga kenya aadan barre ducaale wuxuu yidhi ciddii aan ogaan inay shabaab la shaqayso tallaaba ay aadaan ka qaadaynaa ma ogeyn yaalkaani marayana cadan ka yeelayna ma jirto qof kasto kenya joogana waa lala socdaa waan walla weynay maxaa idinku qof kastaba ula socon weydiin waar waa la xidhay war ma haysaane waar ma godka jinacoogay ku jiraan may dembeele ka haysada war telagaraam waa la xidhay war ma haysaane wanaa kasbiidna oo qamaarkii miyaan weli la xidhin war wasaabkaan anigu aqaanaa kaayaan layga xidhin halaydaayo war ma adaa xidhi kara war beeso xitaa haddii la xidho iyadaa isburdaamisa haaragna hataad ka jarte war kalemaanay hana daalinine dhulkan kala fogaadiyo labadeennan kala dheerya isku soo dhoweeya naw dhandhaan haddaanahay adna dhoohanaa tahay kalmaan kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabadii barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo